بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم فaaئدة في بعض الألفاظ ereyada qaarkood faa'ido ku saabsan aadam asluhu asalkiisu wuxuu ahaa a'dam bihamzatayni laba hamzo oo midda hore zaa'ide ay tahay hamzatu afcala midda dambena ay tahay faa-ul kelimihii labada hamzo oo kulmay midda dambe waa saakina midda horena waa maftuuxa middii saakinada ahayd ayaa waxaa loo bedelay xaraf u mujaanis ah fatxada kan hore saaran fatxada maxaa mujaanis u ah tii dambe marka alifaa loo bedelay markaasuu wuxuu noqday aadam alifta marka aadam oo haaniyada ah inkastoo ay tahay munqaliba can hamzatin laakiin sidii alif caadi ah oo hamze aan ka soo gadoomin sida loola dhaqmaa loola dhaqmaa alifta daarib ku jirta sida waaw loogu rogo ayaa tanna waaw loogu rogo asalkeedii loo celi maayo daarib soo duwayru dhihi maysid aadamna uweydim saasaa leedahay aadam uweydim fucaycil saasuu noqonaa shaykun shaykhu wasankiis calaa ayi wasnin buu shaykhun ku sugan yahay ya faylun waay waana sheegnay shayikh buu markiisii hore u ahaa labada yaa waxaan dhahnay midda saakinadahna waa zaa'ido midda dambana waa caynulkelima caynulkelimihii baa la jaray waxaa soo haray shaykhun oo wasankiisu yahay faylun shaykhun marka la taskiirinaa sidiisaa lagu taskiirinaa oo macnaheedu uu yahay ya-dan zaa'idada kadibkeed waxaa dhece yaa u taskhiir ilaan yaa u waa inay noqoto haalia markaasa waxaa leedahay shuyaykhun fucaylun shuyaykhun wa cinda alkuufiyin yajuusu waxaa bannaan shuwaykhun oo macnaheedu uu yahay ya-dii zaa'idada ahayd in loo rogi karo waaw shuwaykhunna waa la dhihi karaa ay leeyihiin shuwaykhunna waa la dhihi karaa baydatun oo ah ukunta marka la taskiirina buyayda sidaasaa leeyahay baydatun ya baydatun ku jirta waa caynul kelimihii markii la taskiirinaa buyayda saasaa leeyahay wacinda alkuufiya juz waxaa bannaan buwayda waa bannaan tahay ما جاء في fii aakhirihi yaa-ani maca yaai taskiir sida loo taskiiriyo kelimada aakhirkeeda laba yaa ay ku jiraan oo yaa u tasdiirka aan ahayn macnaheedu wuxuu yahay kelimada aakhirkeeda saddex yaa ah ku jirta saddexdaas yaa-ood oo mid ka mida ah yaa u taskiir ay tahay cataa'un taskiiruhu cutayun saasuu noqonaa cataa waa nin magaciis laakiin magacaani murtajal ma aha ee waa manquul isimkan calamka ah waa manquul xaggee laga soo guuriyey acطaa caطaa'an oo ismu masdar ah caطaan waa ismu masdar acطaa buu ismu masdar u yahay oo ah bixin ama siin caطaa haddaba hamsadiisu oo u dambeyda waa munqaliba can waaw asalkiisu marka wuxuu ahaa caطaawun kelimada aakhirkeeda marka waxaa yaalla alif oo zaa'id ah oo ay ka dambaydo hamse ka soo gadoontay waaw cataawun buu ahaa wasankiisana waa facaalun marka la tasqiirinaa cataa hamsada aakhirkeed aakhirka taalla asalkeeda u celin oo ah waawda waa kow yaa-u taskiirkana waxaa ka dhigaya haalita xarafka saddexaadaa laga dhigaa aliftii marka cadaa haddii horteeda yaa u taskiir oo saakinaha ay dhacdo ma joogi kartaa maya ayadana waa in yaa loo rogo kelimada akhirkeeda marka waxaa ku kulmay laba yaa-ood oo waaw ay ka dambayso labada yaa-ood midda hore waa yaa u taskiir midda ku xigtana waa ya-dii ka soo gadoontay aliftii cadaa labadaas alifna waxaa ka sii dambeeya waawdii haddii lagu dhawaaqo marka waxay noqonaya cudayiwun cudayiwun saasay noqonaya marka sidaasay noqoto waawda aakhirka taalla daraf soo ma aha wa qablaha kasra waaw haddii daraf dhacdo bacda kasratin see la yeelaa tuqlabu yaan waawdina yaa uu bedele marka maxay noqonee cuطayiyun kelimada akhirkeeda saddex yaaso kuma kulmin midda hore oo taskiir ah midda ku xigta oo ah alyaa اlmunqaliba can alfi caطaa iyo midda u dambaysa oo ah middii ka soo gadoontay waawda saddex yaa ood kelimada akhirkeeda hadday ku kulmaan midda u dambaysa tuxdafu nasyan waa la iska jaraa haddii marka yaadii u dambaysay oo wawda ka soo gadoontay haddii la jaray laba yaa oo aakhirka kelimada sooma yaalaan midda horena saakine ay tahay midda dambena mutaxarike ay tahay isku idqaam labadooda maxay noqonaya markaas cutayun saasay noqonaya caddaa taskiiru cutayun calaa wasni fucaylun waqad yaraa fiihi asaga dhexdiisa waxaa ku dureersaday maa yaati waxa soo socda cutey yaa u oo alif ay ka dambaydo alifkaasna hamdi ay kasii sii dambaydo bidami awaliha walkusargado wa fatxi faanihi wa ziyaadati yaai taskiir ya u taskiirna la ziyaadiyo cutayiun qulibat alif waliftii baa yaaun yaa loo rogay qulibat alif waliftii baa yaaan yaa loo rogay lianna yaa taskiir saakina maxaa yeele taskiirka waa saakina waalalifu laa yakuunu maa qabla ilaa maftuuxan aliftana waxaan maftuuxa in kama hormaraan markii aliftii yaa u taskiir saakina ay ka hormarto faqulibat yaan cutaayigun qulibat ilhamzatu hamzadii baa waawan fa huwa waawu asluhaa aslu hamzati hamzada waa asalkeeda cutaayiyun tuqlabu lwaawu yaa-an waawdii u dambaysay aloroo likasri maa qablahaa waxa ka horeeya maksuur noqday wa fi suurati alakhiira suuraddii u dambeysay halaau yaa yaa u taskhiiru u horeyda wahiyo luula waa midda hore wa yaa munqaliba can alifin iyo yaa ka gadoonta aliftii cataa wa hiyo haaniya waa tan labaad wayaaun munqaliba can waawin iyo yaa ka gadoontay waaw waawdaasoo caطaa'un hamsadaas asalkeeda ahayd way aثaaliثa faxudifat ilyaa اlakhiira ya dambe ayaa la jaaray uma udqimat yaau taskiiri yaw taskiirka waxaa lagu idqaamay fi lyaa aثaaniya ya labaad oo ya-dii gadoontay alifti caطaa fasaara wuxuu noqday cuطayun wamilu waxaa lamida qaطaa'un qudayun ale wahuwa min qariibi taskiir taskiirka kalimaadka qariibka uu kamid mid yahay ayuu leeyahay mucaawiya marka la taskiirinaa mucaya saasaa leeyahay see sidaas ku noqday alifta mucaawiya ku jirta waa in la jaro ilaan taskiirku suuroobi maayo iyadoo aliftaas aan la jarin suuragal noqon maayo yaa u taskiirkana waxay noqonayaa thaalia yaa u taskiirka thaalii ka dhig alifta mucaawiyana jar kadib ku dhawaaq maxay noqonee mucawiya soo sidaa noqon mayso qaacidadiiyaa gelaya markaas ida ijtamacat ilwaaw walyaa wa sabaqa axaduhumaa bisukuun qulibat ilwaaw yaa an wa udqimat ilyaa fi lyaa mucaya saasuu noqonaa aliftaan haddii annagoo aan xadfin aan damacnin aan taskiirino binyatu taskiir waa naga halaabay anaane soo maahayn bal hadda isku day inaad taskiirado iyadoo aliftu sideeda ay u joogto maxay noqonaya ya-u taskiirka ka dhig aliftaana ya-u bedela idana ila haddii ya-u taskiiray ka hormarto alifta ya loo bedelaaye kadibna waawdii kadibkeed ha dhacdo maxay noqonaya markaas mucay yi muayyiwiyatun mucayiwiyatun saasay noqonaa soo maaha mucayiwiyatun iyada hore waa yaa taskiirkii iyada ku xigtan waa mid alifta aan ka soo gedinnay kadibna waawdii ka sii dambaysa waawdaasna ya kalea kasii dambaysa mucayiwiyatun mucayiwiyatun saddexdii wasan oo taskiirka kee loo gelaa marka mafcaylu nuu noo gelaa mafcaycilu noo gelaa mafcayciilu noo gelaa kee noo gelaa midna noo geli maayo idan alif saas darteeda loo jaray marka alifta aan jarno wasankee marka mucayatun wasankee noqonee calaa ay wasninay noqonee ya fucaycil fucaycilay noqonee tuxdafu lif aliftu waa la jara lianna ismun zaa'idun maxayl waa ism dheeraadka can ilarbacati afar taqacu yaau taskiiri haalidatan fayusbixu wuxuu noqonaa mucaywiyatun saasuu noqonaa mucaycilatun ijtamacat ilwaaw walyaa faqlibat ilwaaw yaa nudqimat fi yaai taskiir faasbaxa wuxuu noqday mucayi mucay mucayatun saasuu noqday mucayiya mucayiya saasuu noqonaa mucayiya oo ya-da hore ay mushadada ay tahay ya dambena ay tahay mukhafafa mucayiya fucaycila waa fucaycil ya ha saas waaye mucayatun maaha mucayiya inuu saas noqdaa rabaa mucayiya laxda laxda maya kelimadu markay noqoto mucajiya markay noqoto aakhirkeeda saddex yaabood soo ku kulmi maayaan waxay la mid noqonaya cadaa oo aakhirkeeda saddex yaabood ay ku kulmeen maxaan samayn jirnay mucayiyana aakhirkeeda saddex yaawad yaabooda ku kulmay midda u dambaysa jar maxay noqonaya markaas mucayiyatun saasay sax ku tahay fii jamacati lwaaw walyaa faqulibat ilwaaw ya wa udqimat fi yaai tasiir fa asbaxa wuxuu noqday mucayiya lama ijtamaca alaaa yaati markay kulmeen haa cudifat alakhiiratu fa asbaxa wuxuu noqday mucaya wa hunaaka waxaa jooga man abqaahu calaa mucawiya qola mucawiyada u dhaaftaa jirta meesha waawda iyo qolada anay u bedelaayaan ayagu sideeday u dhaafayaan oo waxay ka dhigayaan sida jadwal oo la tasqiiriyay oo judaywil laga dhigay oo kale ilan qolo carabta ka mid ah ayaa judaywil sideeda u dhaafa tasqiiru maa fiihi waaw waaw wax ay ku jirto sida loo tasqiiriyo alwaawu haaniyatan waawda xarafka labaad ayadoo ah jawzatun juwayda sideedaa loo dhaafay soo maaha jawzatun juwayda alwaaw haaliatan saakina oo mutaxarika haddii haalie ay tahay ama saakinaata mutaxarikaato aswad waa mutaxarika soo maaha usayid kadibna usayid oo waawda yaa loo bedelo kadibna usayid la yidhaahdo qole carabta ka mida ah saasay yeelaan qolo ka midana usaywid sideeday u dhaafaan labada waa kuu furan tahay jadwal judaywil judayil kadibna judayil qola carabta kamidana waa sideeday u dhaafaan oo waxay leeyihiin judaywil labadaba waa kuu furan tahay alwaw alwaaqicatu laaman wawda laam noqota curwatun alwaawu haalihatan saakinatan ow mutaxarikatan waawdii oo haaliho ah oo mutaxarika uu noo miihaaliyey ayadoo mutaxarika waa noo miihaaliyey lakiin ayadaa saakinada nooma miihaalin saakinada ka maqan tahay alwaaw alwaaqicatu laaman waawda laamta noqotay curwatun soo fuclatun maaha laamulkelimay waawdii noqotay curaywatun saasaa leedahay curayatun kadibna waawdii aa u bedeli labaya isku idqaame radwa waxaa leedahay rudaywa waa gabar magaceed rudaywa kadibna rudaya karawaan waa shimbir kuraywaan saasaa leeyahay kadibna kurayaan saasaa leeyahay kuraywaan calaa ayi wasnin ya caylaan ma wuxuu ku jiraa owsaantii tasqiirka miyuu ka mid yahay maxaa haddaba sidiisa loogu dhaafay waxay yidhaahdeen aliftan iyo nuuntaan binyatu tasgiiri tamat qablahaa ayaga horteeday taam noqotay fakaannaha kelimatun ukhra inay kelimad kale tahay oo kale ka dhigan tahay inay kelimad kale ay tahay ay ka dhigan tahay oo hadda kuraywaan haddii aliftaas iyo nuuntaas laga reebo binyatu taskiir waa taama soo ma aha kuraywun hadda wasan saar baa fucaylun idan wasankii taskiirka tanma qabla ayada horteedu taamno marka fucaylaan waxay geleen fucaylunay geleen aliftan iyo nuuntaani binyada taskiirka ama wasanka taskiirka waxba u dhimi mayso mafhuum soo maaha sidaas daraaddeeda la ysaga dhaafay waxayna la mid tahay alifutaniidka noo imaan doonta oo xubayla ku jirtay la mid tahay taasay la mid noqon doonta hadii la yidhaahdo kurayaan alwaaw laam alwaawu laaman mucalla waawda ayadoo ah laam oo la iclaaliyey casan aliftas xagee ka soo waaw soo ma aha casawun soo ma ahayn asalkeeda cali cusayun kadibna cusayun dheh kadibna ta'dii raaci cusaywa casan cusaywa kadibna cuseeye kadibna cusaya tadan maxaa loo raaciyey hadda waxaan dhahnay isimka hulaasiga ah oo mu'anas min xaysu almacnaa ah waa intaa la raaciyo cinda taskhiir taskhiiru ma akhiru taau taaniif wax taau taaniif ay u dambeeya tamratun tumayra daarun ataau manwiyatun taada waa la niyeysan yahay wuxuu la jeedaa daar waa muanas min xayu lmacnaa saas wadaa ilan haadihi daar a dheh haadaa daar dhihi maysid saas daraaddeed marka la taskiirinaa aakhirka maxaa la keenaa ta daar waxaa leeyahay duwayra oo duwayra see ku noqotay aliftii faaniyada ahayd ayaa waxaa loo rogay waaw lindimaami maa qablahaa kadibna yaa taskiirkii ayaa yimid markaasuu wuxuu noqday duwayra saasuu noqday duwayra naaru nuwayra saasuu noqday alifta marka faaniyada ah ama yaa ah ka soo gadoonto sida naar ama waawa ka soo gadoonto sida daar fa inaa tuqlab waawan waawaa loo rogaa kadibna yaw tasqiirka ayaa kadib kee daacee caynun cuyayna udunun udayna yadun yudaya qadamun qudayma <coughs> attaau fi rubaaci wamaa zaada can daalika haddii taadu kelimad rubaaciya ay ku jirto ama khumaasi ah rubaaci wixii ka badan hadda waxaan soo sheegnay isimka hulaaiga ah haddii ta ay ku jirtana hadda ta'diisa taskiirka waa u dayne sida tamratun tumayra haddii ta'du ay tahay manwiyana taskiirka ta'da waa keene sida udunun udayna haddii ta'du laakiin rubaaci ay ku jirta ka warrama see la yeelaa ta'da rubaaciga ku jirta inay tahay thaabita fi lafdi iyo inay tahay manwiya labadaasa loo kala qaada haddii ay thaabita fi lafdi ay tahay sida jawsatun oo kale tasiirka waa la keenaa juwaysatun saasaa la leeyahay laakiin hadday tahay manwiyatun ma la keenaayo waa la cadfaa sucaadu taadu waa manwiya soo maaha soomanas min xasu macnaa ma aha sucaydun sucayidun saasay noqoneen oo labada yaad waxay ka yimideen yaa u ayaa waxay dhacday qabla alif faqulibat alalifu yaaan uma udqimat ilyaau fi lyaa sucayid waxaan leenahay waa muanas min xaysu macnaa ta aan keenna sucayida saas maan dhahaynaa maya maxaa yeelay waa rubaaci zaynab zuyaynab ee zuyaynaba la dhihi maayo laa tahbutu taau taaniid taau ma sugnaanayso yacni taau taaniid taskiirka la raaci maayu ka wadaa fi rubaaci wamaa zaada canhu rubaaci wixii ka badan cinda taskiir idaa lam takun daahiratan fi lmukabar mukabarka haddii aysan ku jirin oo malfuud aysan ahayn washada waxaa shahadoobay laxaqu taa'i taada haleelitaankeeda waraa ay haleesho oo la yidhaahdo urayi'a saas la dhaho urayi'atun saas la dhaho waraa marka la taskiirinayo waawdii waa la goday raadiina waa la fadxiyey yaa u taskiirkiiba waxay noqotay haalita aliftii waraa'a marka maxaa la sameeyey yaa loo bedelay labadii yaaoodn waa laisku idqaamay kadibna hamzadii baa kadib koo dhacday markaasay ta' raaciyeen marka shuduudku waa raacinta taadaa la raacinaa wurayi'atun amaam umayima la yidhaahdo ta'da raacinteeda shaad ah taskiiru maa fiihi taaun shabiihatun bitaa taaniis sida loo taskiiriyo isim ta ay ku jirto oo taawtaaniis waeg ukhtun ta'deeda taawtaaniis ma aha waxaan dhahnay bal hiya ya waxay ciwad ka tahay akhawun waawdeedii ukhtun ukhaywa saasaa leeyahay oo macnaheedu uu yahay daadaan asalkeedii loo celin oo waawda ah waawdaas yaa loo bedelaa labada yaa waa la laysku idqaamaa ukhayatun saasay noqoneen ukhayatun uciidat ilaamu lmaxduuf wayalwaaw uma ucilat yaaan kadibna ya ayaa loo cilay yaa loo cilay muxuu ka wadaa qulibat yaaan yaa loo rogay wa udqimat ilyaa fi lyaa bintun bunaywa bunaya taskiiru maa fiihi alifun lita'niifi aw ligayrihi sida loo taskiiriyo alifu ta'niif waxay ku jirto ama alifu lilxaaq ama alif munqaliba ah alalifu raabicatan liftu raabica haddii ay tahay xubla xubayla saasay noqone oo macnaheedu uu yahay aliftaas waa baaqi ahaane xubla xubayla suqra sugayra wasankee taskiirka daba xubayla ay ku jirtaa calaa ayi wasnin bay gele ma fucaylun bay gele ma fucaycilay gele ma fucayciilay gele fucaylun may gele ah. eh, fucayl waxaan dhahnay hulaaثi askale kana waa rubaaci fucaycil waay haddee xubayla fucaycil isma laha see marka ku noqotay sababtu waxay tahay aliftan haddii la yidhaahdaa la baaqi yeelo aliftu wax ka hore sunu maftuux noqda maaha saas daraaddeed loo fatxay asalku waxaa in la yidhaahdo xubay nin in la dhaho laakiin aliftaanaan suuragelinaynin in la kasriyo yaa u taskiirka xarafka ka dambeeya aliftaanaan suuragelinayn lanna alif laa yakuunu maa qabla ilaa maftuuxan mar haddii aliftii la baaqi yeelay waxaa ka horeeya laamta in la fadxiyo waa lagu qasban yaha lakiin wasankiisu waa fucayci la socda suqraa suqayraa suqrat ilkelima calaa lafdiha lafdigeeda lagu taskiriyo alalifu lililxaaq alifta lililxaaq u ahaatee micza mucaydin calqa micza waa rida mucaydin calqa shajarun daa'im اlkhudra waa geed khudaartiisu ay yani cagaarkiisu joogto uu yahay mar kasta cagaar iska ah. culayqin wman jacala alalifa qofka alifta ka dhigay liltaaniifi qaala wuxuu le culayqii fayaksiru maa qabla alalifi alifta waxa ka horeya waa kasrina wayaqlibuhaa yaaan warkan dambe marka sax ma aha calqaa alifteeda ma liltaaniifa mase waa lililxaaq waa laisku khilaafay qolana waxay leeyihiin waa lililxaaq bijacfar qolana waxay leeyihin waa lita'niis haddii aad tidhaahdo calqaa alifteedu waa lita'niis sarfiga ka ilaali calqaa dheh ha sarfinin ilaa alifuta'niis maqsuuraha ku jirtae haddii aliftaas laga dhigo lita'niis laakiin haddii la yidhaahdo waa lililxaaq bijacfar calqan baa leedahay aliftaas waa la jaraa maxaa loo jaraa iltiqaaw saakiraynkii uu ka dhex dhacay alifta iyo tanwiinta ilan waa la sarfinaa markaase kadibna calqan bay noqone mafhuum aho haddii la yidhaahdo haddaba waa litaaniif sida xubayla ayaa waxaa leedahay culayqa xubayla iyo culayqa marka waa isleeyihiin idan litaaniif marka laga dhigo aliftaas waa sugnaane waxa ka horeeya maksuur muya mise waa maftuux mala socotaan maftuux waaye fasradi waman jacala alalifa litaniisi qaala wuxuu ley culayqii fayaksiru maa qabla alif aliftu waa koreeya waa kasrin wa yaqli waayaan asax miya markaas waxayd inuu yidhaahdo waman jacala alalifa lililxaaq qofkii alifta lililxaaq ka dhiga qaala wuxuu leeya culayqii fayaksiru maa qabla alif alifta ka horeeya waa kasrin wayaqlibuhaa yaa haddii marka laga dhigo calqaa lifteeda lililxaaqi bijacfar waxaan leenahay culaytin saasaan leeynaa culaytin waana fucaycil saasaan leenahay alifta waxaanu bedelaynaa ya ya waxay uga iltiqaau saakinayn darteed iltiqaau saakinaynkaas oo aan ula jeedno iclaalu qaadin ayaa gela markaasa waxay noqonayaa culayqin saasuu noqonaa waman jacala alalifa lililxaaq qofkii alifta lililxaaq ka dhiga waa in saas la dhaho qaala wuxuu leeya culayqii saasuu dhahaa fayaksiru maa qabla alalif alifta waxaa ka horeeya wuu kasrin oo muxuu kasrinaa fucaycil inuu ku yimaadaadaa rabaa calaa wasni fucaycil inuu noqdo wayaqlibuhaa yaaan kadib markii alifta waxaa soo horeeya maksuur uu noqdo aliftii sidaas ma ku sugnaan kartaa maxaa laga maarmaana markaas yaa in loo rogo yaa markii loo rogo irtiqaau saakinaynna wuxuu ka dhex dhacaa yaadan iyo tanwiinkii kadibna yaada waa la jaraa culayqin buu noqonaa markaas alalifu khamis alifta haddii khaamisayn noqdo waa la iska jaraa ayadaa laisku wareeri maayo zaa'idatan litaniif qarqara ismu mawdicin qurayqir bixadfi alif alifta waa la jaraa marka hore yaa loo rogaa kadibna waa la jaraa alأlifu khamisata zaa'idaة لغير taaniif xabarka ضرب من alquraaj waa nooc ka mid ah muqlaha nooc ka mida ah waay muqlahaasoo lama yaqaano nooc ka mida ah waay xubayrik saasaa leeyahay oo loola jeedo bixadfi اlأlifi alifta waa la aliftii waa jarnay falalifu fiihi zaa'idatun lililxaaqi bisafarjal fatuxdafu haadihi اlalif aliftaas waa la jaraa xabarka alifteeda waxaa loo jaraa sida safarjal laamteeda loo jaro safarjal markaan taskirinayna maxaan dhihi jirnay sufayrij xabarkaana maxaan leenahay fabayrik saasaan leenahay wallahu aclam markaas ka joogo